alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wالsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllah sala allahu alayhi wcala aalih wصaxbihi wslama tasliima kasiira ila ywm اddiin qaala almualifu raximah اllah addarsu asaadisu cashar darsiga lix-iyo tobnaad fatxu misra waliskandariya wasaxraa waxaa darsigani uu ku saabsan yahay furashadii masar la furtay iyo magaalada iskandariye la yidhaahdo iyo saxaraha ku xiga oo ah dhinaca liibiya iyo qaybo ka mid ah magaalada taraabulis iyo hareeraheeda lamaa kaana cumaru bishaami cumar binu khadaab markii shaam uu tegey ista'danahu camru bnu lcaasi fii fatxi misra camar binu caas baa waxa uu ka codsaday cumar binu khadaab in loo oggolaado furashada masar fa adina lahu dabeeta waa u oggolaaday wa arsala macahu waxa uu ku daray ou raaciyey jeyshan ciidan yabluqu cadaduhu tiradiisu ay gaadhayso itnay cashara alfan labiyo toban kun falamaa wasala camru bnu lcaasi camar binu caas markii uu gaadhay ilaa misra masar dacaa ahlahaa dadkii degganaa wuxuu ugu baaqay ila alislaami islaamnimada xaggeeda aw iljizyati ama jizye inay bixiyaan famtanacuu labadiiba waa diideen oo islaamnimona may oggolaan oo may aqbalin jizyada inay bixiyaanna may oggolaan faxaasarahum dabeeta camar waa go'doomiyey xataa talabuu ilaa oo ay codsadeen assulxa heshiis in lala galo wa dafca aljizya iyo jizyada inay bixiyaan faqabila waa ka aqbalay minhum iyaga asulxa heshiiska ay soo bandhigeen wa abqaa waxaanuu u daayey almuqawqisa ninkii muqawqis la odhan jiray malika misra ee ahaa ninkii ka talinayey ama boqorkii masar ra'iisan calayhim inuu madax usii ahaado ayuu u daayey uma dabeetana saara wuxuu u dhaqaaqay waa camar binu caasa isaga iyo ciidankiisuba ila liskandariyati magaalada iskandariya la yidhaahdo fa dacaa ahlahaa dadkii degganaa ayuu islaamnimo ugu baaqay famtanacuu way diideen faqaatalahum waa la dagaalamay xataa fataxahaa ilaa uu furtay qahran weliba xoog uu ku furtay uma dabeetana taqadama bijeyshih ciidankiisii wuxuu u dhaqaajiyey camar ila asaxraa'i dhinaca iyo saxraha galbeed xataa wasala ilaa ciidankaasi uu gaadhay barqata meesha barqa la yidhaahdo faiftataxahaa waa furtay waftataxa taraabulus algarbi waxaa kaloo uu furtay taraabulista waxa weeye dhinaceeda galbeed ama ta galbeedka ku taalla ayuu furtay wa casama waxaan u go'ansaday waa camare cala tawajuhi inuu u jihaysto ilaa tuunisa waljazaa'ir tuunis iyo jazaa'ir waa waddamadaasi almaqrib alcarabi ku yaalle linashri lislaami si islaamka loogu faafiyo fii afriqiyata afrika kullahaa dhammaanteed fanahaahu cumaru radia allaahu canhu cumar arrintaa waa u diiday wa amarahu waxaan u amray bilwuquufi inuu ku joogsado cinda xaddihi halkaa uu marayo darsigani waxa uu ku saabsan yahay weli waxaynu ku guda jirnaa khilaafatu cumar radia allahu canhu cumar binu khadaab iyo khilaafadiisii iyo waxyaabihii qabsoomay oo ay ka mid tahay duulaamadii iyo furashooyinkii waxa weeye xilligaa dhacay waxaa darsigani markaa uu khuseeya furashadii la furtay masar iyo iskandariye oo masar uun ka mid ah laakiin xilligaa ka yaro soocnayd maamul ahaan iyo saxaraha galbeed oo ah liibiya iyo masar dhexdooda ilaa taraabulis laga gaadhayo cumar bin khadaab radi allahu canhu wa ardaa ah, waxaynu soo marnay in shaam uu tegay iyo baytulmaqdis oo nimankii baytulmaqdis haystay ee reer ruom markii laga adkaaday waa kuwii codsaday heshiis inay galaan oo muslimiinta ay la galaan ciddii heshiiska u saxeexaysaana ay noqoto cumar binu khadaab radia allahu canhu wa ardaa cumar markaa waa uu tegey camar binu caas oo markaa isagu marka horeba soo qabsaday filastiin iyo shaam in badan oo ka mid ah ayaa cumar wuxuu ka codsaday masar iyo furashadeedana in loo ogolaado waayo waxaa loo arkayay masar inay istaraatiijiyad gaara u leedahay muslimiinta hadday tahay istaraatiijiyad dhaqaale iyo haddii ay tahay mid amni labadaba masar ama waddankaa masar la yidhaahdo dhulkii markaa muslimiintu ay qabsadeen dee waa u lahayd istaraatiijiyad dhaqaaley u lahaydoo waxay ka mid ahayd meelaha ugu wax soo saarka badan xagga dhaqaalaha marka la eego sidaas leeg istraatiijiyad amni ayaa masar ay lahayd waayo weli waxaa gacanta ku sii hayay nimankii reer room ee shaam iyo meelo badanoo ka mida laga soo qabsaday markaa halka ugu dhow ee muslimiinta ay ka soo weerari karaan ama dagaal rogaal celisa ay ka soo samayn karaan bay ahayd sidaa awgeed baa camar binu caas wuxuu codsaday in shaam waxaan leehay masar in loo fasaxo inuu furto cumar binu khadaab markiiba muu ogolaan xoogaa wuu ka yaro fekeray codsigaa iyo dalabka markii dambena waa ka ogolaaday isagoo weli aan aada qalbiga ugu sii dayn waayo wuxuu u arkayey in culays kale iyo furin kaloo la isku furaa xilligaa aanay habboonayn maadaama dee shaam iyo ciraaq dagaalla ay ka socdeen camar binu caas ciidankiisii buu diyaarsaday cumar binu khadaabna madiino ku noqday cumar wuxuu soo diray fariin kale ayuu camar u soo qoray fariin tilmaamaysa in aanu masar ku duulin uu iska daayo oo uu ka noqdo arrintii hore iyo go-aankii hore camar binu caas markii uu ogaaday in fariin la soo diro cumar soo diray markiiba wuxuu is yaa alla ilaahay cumar malaha wuxuu ka noqonayaa oggolaanshiyihii ahaa masar ku duul oo soo qabsada ninkii wuu u soo diray cumar ee fariinta sideeye camar lamu kulminba uu iska daayay ilaa masar la gelayay masar gudaheeda markii la galay ayuu yihi bal haddaba kaale maxaad haysa maxaa lagu soo dhiibay fariintaasi waxay ahayd camarow hadii masar weli aadan gelinna ka joog haddii aada gashayna ku soco dee haatan waan la galayba waana ta uu doonayay soo ma khalaas wuxu uhi hadda waan galayba waan joogaayey waan ku soconaya camar bin caas intaanu markaa masar wada qabsan dee masar waxaa u soo maray gobolkan maanta la yidhaahdo sinai ee saxaraha ah ayuu soo jibaaxay oo soo jeexay magaalooyin kala duwan oo saxaraha ku yaalana uu soo qabsaday sida cariish iyo caynu shamsi iyo magaalooyin noocaasa ah buu soo qabsaday marka waxaa masar haysta ninka la yidhaahdo muqawqis oo xidhiidh la leh boqortooyadii romaniska ama reer rome ayaa markaa waxa weeye haysta waxaa markaa magaaladii ugu weynayd xilligaasi ninkaasina uu haystay ay lahayd dhufaysyo aada u waaweyn oo dee in la maraabo ay adkayd ka markii hore wuxuu ugu baaqay islaamnimadii iyo inay qaataan inay soo dhowaadaan ama inay jizye bixiyaan macnaha saddex qodob inay soo kala galaan inay islaamaan iyo inay jizye bixiyaan labadaaba way ku badbaadayaan iyo in labadaba ay diidaan oo dee dagaal ay u diyaar garoobaan marka ninkani xoogaha waa muqawqisa wuu adkeeyey laakiin camar muddo lagu qiyaasay ilaa laba bilood buu ka hayay waxa weeye iskuwe ah oo go-doomiyey ilaa uu ku khasbay markii dambe in heshiis ay ogolaadaan heshiiskaa markii uu ogolaaday muqawqis inta aanu saxiixin ee heshiiskaa aan la isla qaadan ayuu warqad u qoray boqortooyadii reer rog ee fadhigeedu ahaa alqusطantiniya ama magaalada maanta loo yaqaano istanbul ee turkiga ku taalla waa caasimadoodii marka warqadaas waxay u dhigantahay ama uu ku sheegayaa war nimankan muslimiinta heshiisa iskala galo way soo diideen marka warqad baa loo soo qoray lagu diidayo heshiis adna ma geli karti anaguna heshiis la geli mayno nimanka haddee dagaal u diyaargalo iska dhici marka arrintii isagu warqadii uu muqaadan waxaanu go-aan ku qaatay in eh, heshiis uu galo si dee waddankiisa uu u badbaadsado camar binu caas heshiis buu u qoray amay wada kala qorteen ay ka mid tahay inuu maamulka sii ahaado dee sii ahaado waxa weye ninka meesha ka taliya madaxweynaha ka ah eh, jizyana la bixiyo sidaasaa markaa aanu camar wax dagaal ah oo rasmiya iyo muqawqis wax dagaal oo dhex maray muu jirin oo rasmi ah arrintiina waxay ku soo dhamaatay heshiiskaa in la qaatay intaa kadib camar binu caas wuxuu u dhaqaaqay inuu furto magaaladii labaad ama caasimadii labaad ee romanisku ay lahaayeen reer rom waa iskandariye weeye magaaladaas siduu u furan lahaa buu falowgeeda markaa waana magaaladii dee marka caasimadooda qustantiniya laga reebo waa magaalada ugu dee ilaalinta badan ciidankooda ugu badanna uu joogo magaalooyin markaa ka sokayena way sii qabsadeen muslimiintu dagaallo kala duwan baa dhacay markii ay ka war heleen boqortooyadii reer rome in lagu soo maqan yahay iskandariya iskandariya waxay ku taallaa dee xeebta ayay ku taallaa marka waxay soo direen ciidamo aada u tiro badan oo magaalada difaac u noqonaya iskandariye muddaa la haystay ama isku weer laga hayay oo marba dee dagaalkuna uu ahaa karun wa farun mar boqolaa dee waxa weye laga adkaanaya laakiin nimankan reer room de magaalada dhufaysyana way leedaho magaalada gudaheeday ku jireen marka marna way ka soo baxaan oo dagaal bay muslimiinta kusoo qaadaan marna gudaha iskaga noqdaan iyo dhufaysyadooda waxaa muslimiintu ay in badan ku warwareegaanba maalin maalmaha ka mid ee markaa dagaal ku qaadeen nimankii dabeetana way jabeen siday usii eriyanayeen baa qaar muslimiintii ka mid ahay ay waxa weeye gudaha u galeen dhufayskii iyo deyrkii magaalada waxaana la sheegaa camar binu caas laftiisa inuu ahaa dayrkii buu galay albaabkii bay soo xidheen markaa nimankani iyagoo isla dee waa badbaadeen markaasuu dabeetana albaabkii furay sidaasaa marka waxa weye muslimiintu ay magaalada waxa weeye ah, ku galeen waayo oo xoog ayay ku qabsadeen intaa kadib camar binu caas iskandariyana markii uu gacanta ku dhigay wuxuu isku dayay inuu toos galbeedka iyo saxaraha galbeed haddana magaalooyinkii ku yaallay qaarkood uu furto sida tarabulis oo kale tarabulis laba magaaloa tarabulis la yidhaahda mid waxay ku taallaa lubnaan midna waxay ku taallaa libiya waata caasimadda u ah waa laba magaalo de ilaa maanta waxa magacoodu jiro marka daraabuliska galbeed oo ah taa libiya waxa weeye u ah caasimadda iyo eriyadadaasuu isku dayay markaa inuu furto laakiin amar baa ka daba yimi camar binu caas amarkaasoo uga yimi cumar binu khadaab laguna amrayo inuu halkaa ku joojiyo duulaanka iyo dagaalka wixii yani halkaa aanu dhaafin waayo baaxaddii baa ballaadhatay iyo dhulkii islaamka iyo goobihii la furtay furiimuhuna way sii badan karaan markaa ciidankii dib baa loo soo saaray waxaanay xoojin u noqdeen ilaa nimankii reer ruum intoodii badnayd iyaga waa la waxa weeye waa la jilciyey laakiin weli waxaa dhiman oo dagaalla ka sii socsocdaan meelihii faari reer faris ama boqortooyadii faris ay ka talinaysay ee shaam ka agdhoweyd markaa dib buu cumar u soo celiyey ciidankaa isaga ah lamaa kaana cumaru cumar markii uu ku sugnaa bishaami shaam istaadanahu waxaa oggolaanshiyo weydiistay camaru bnulcaas fii fatxi misra sidii masar uu u furan lahaa fa adina lahu wuu u oggolaaday wa arsala waxaanuu raaciyo uu la diray macahu la jidhkiisa jeyshan ciidan yabluqu gaahaya yabluqu cadaduhu tiradiisu ay gaadhayso itnay cashara alfan labiyo toban kun falamaa wasala camru bnu lcaasi ilaa misra camar binu caas iyo ciidankiisii markii masar ay gaadheen dacaa ahlaha ila alislaam dadkii deganaa islaamnimada ayuu ugu baaqay aw iljizya ama inay jizye bixiyaan famtanacuu way diideenoo islaamnimadiina may qaadan jizyana may ogolaan markii hore fa faxaasarahum dabeeta waa go'doomiyey xataa alabuu ilaa markii dambe ay codsadeen asulxa heshiis wa dafca aljizya iyo inay jizyada bixiyaan faqabila waa ka aqbalay camar binu caas minhum iyagaa sulxa heshiiska wa abqaa waxaanu u daayey almuqawqisa muqawqis oo melika misra ahaa boqorkii masar ra'iisan calayhim inuu madax u sii ahaado uma dabeetana saara camar binu caas iyo ciidankiisu waxay u dhaqaaqeen ila liskandariyati magaalada iskandariya la yidhaahdo fa dacaa ahlaha ehelkeedii buu islaamnimo ugu baaqay famtanacuu iyana waa diideen faqaatalahum waa la dagaalamay xataa fataxaha ilaa uu furtay qahran weliba xoog uu ku furtayoo heshiis laguma furan iskandariye xoog baa lagu furtay uma dabeetana taqadama waa dhaqaajiyey camr bnu caas bijeyshihi ciidankiisii ila saxraa'i xagga iyo saxraha galbeed xataa wasala ilaa uu gaadhay barqata meesha barqa la yidhaahdo faftataxaha waa furtay waftataxa waxaa kaloo uu furtay taraabulsa algarbi daraabulista galbeed ayuu furtay wa casama waxaan u go'aansaday calaa tawajuhi inuu u jihaysto ilaa tuunis xaggaa iyo tuunis inuu u jihaysto waljazaa'ir iyo jazaa'ir linashri lislaami si islaamku ugu faafo fii ifriqiyata kullaha afrika oo dhan fa nahaahu cumaru radia allahu canhu cumar baa arrintaa u diiday oo wa amarahu amar ku siiyey bilwuquufi inuu joogsado cinda xaddihi halkaa uu marayo aanu dhaafin as'ila maada facala camru بن lcaasi bacda fatxi filastiina camar بن caas muxuu sameeyey markii falastiin uu furtay iyo beytulmaqdis udkur waxaad sheegtaa khulaasatan muujazatan khulaaso kooban can kayfiyati fatxi misra waliskandariya wa libiya asaxraa furashadii la furtay masar iyo magaaladii iskandariya iyo liibiyada saxraha libiya furashadoodii barsi kooban u sheeg walimaada lam maxaase uu u sii wadi waaya camar bin caas fatxahu furashadiisa ilaa ifriiqiya ilaa afrikadaa kale muxuu u gaari waayo uu u joojiyey addarsu asaabicu cashar darsiga toddobiyo tobnaad tatimatu fatxi lciraaqi waqcat ljisri aluulaa darsigan toddobiyo tobnaadi laba qodob buu ku saabsanyi qodobka koobaadi waxa weeye tatimatu fatxi lciraaq furashadii ciraaq iyo dhammaystirkeeda iyo waqcat aljisri اluulaa dhacdadii la magac baxday waqcatu aljisri اluulaa jisrigu asal ahaan waa beriijka ama buundada marka waa dhacdo ka dhacday meel buundo ahayd oo dhibaato badan muslimiinta ay ka soo gaadhay markii hore markii dambena guusha iyo libinta iyagu ayayiyaga ay raacday jahaza cumaru cumar binu khaaab baa waxa uu diyaariyey jeyshan ciidan taxta qiyaadati abi cubaydin ibni mascuudin athaqafiy ciidankaasuu hogaamiye looga dhigay saxaabigii lo odhan jiray abu cubayd binu mascuud athaqafi wa amarahu cumar wuxuu amar ku siiyey bilmasiiri ciidankaa inuu u dhaqaajiyo ila alciraaqi xaggaa iyo ciraaq limusaacadati almuhana binu xaarisa si uu u taageero oo taageero iyo hiilba uu ugu noqdo almuhana binu xaarisa oo ahaa ahaa waxa weeye ninkii hoggaaminayay ciidamadii ciraaq iyo eeriyeeda furtay fii itmaami fatxi lciraaqi si ay u dhammaystiraan furashada ciraaq walamaa balaqa markii uu gaadhay rustuma ninkii rustum lo odhan jiray qaa'ida alfursi waa ninkii hoggaaminayay ciidamadii farisiintee masiiruhu yacni ciidankaasi inuu soo dhaqaaqay oo uu hogaaminayo abu cubayd binu mascuud markii warkaa uu helay ninkaa rustum la yidhaahdo jahaza wuxuu diyaariyey jeyshan ciidan liqitaalihi si uu la dagaalamo fataqaabala aljeyshaani labadii ciidan baa kulmay oo iska hor yimi yafsilu baynahumaa iyadoo uu u dhaxeeyo naharulfuraati webiga furaat loo yaqaano labadiisa dhinac ama labadiisa qar ayay ku kala sugnaayeen fa aslaxa dabeeta waxa uu sameeyey abuu cubaydin waa hogaamiyihii ciidanka muslimiinte jisran bridge ama buundo kaana liahli lxiira wuxuu yacni hagaajiyey bridge iyo buunto marka horeba ay lahaayeen dadkii deganaa magaalada xiira la yidhaahdo yacburuuna calayhi kaasoo waxa weeye dee ay ka gudbayeen wakhtaara macnaa dee ay kaga tallaabi jireen webiga nimankaa reer xiira wakhtaara wuxuu doortay abuu cubayd alcubuura calayhi beriijkaa isaga ah ee uu hagaajiyey inuu ka gudbo ilal fursi isagoo u tallaabaya dhinaca ay fadhiyaan ama joogaan waa webiga dhinaciisa kale oo ciidamadii waxa weeye reer faris ay joogaan fa nahaahu waxaa u diiday arrinka bacdulmuslimiina muslimiintii iyo ciidamadii waxa weeye muslimiinta qaarkood ayaa hoggaamiyahooda abu cubayd arrintaa u diiday oo waxay ku idhahdeen ka dah falam yaqbal muu aqbalin wa cabara bijeyshihi ciidankiisina wuxuu ka tallaabiye uu kala tallaabay buundada fashtadda alqitaalu dagaalkii dhex maray muslimiinta iyo nimankii reer furus ayaa aada u adkaaday wa qutila waxaa la dilay abu cubaydin ibnu mascuudin wanhazama almuslimuuna muslimiintiina waa jabeen wa asraca bacduhum muslimiinta qaarkood baa waxay u dheereeyeen ama ku ordeen ee ay ku degdegeen ilaa qaطci اljisri biriijka in la gooyo si aanay muslimiintu u jabine ay usoo istaagaan wa saaxa fi lmuslimiina muslimiintii buu ka dhex qayliyey qaa'ilan isagoo leh ucburuu aljisra waar xaggaa iyo buundada u gudba oo ka tallaaba walaa tufariquu anfusakum nafihiinana ha kala kaxayninoo ha kala tegina wa baqiya baaqi buu ku ahaa xataa cabaruu ilaa ay gudbeen wa qutila min almuslimiina muslimiinta waxaa lagaga dilay fii haadihi lwaqcati dagaalka fii haadihi alwaaqicati dagaalka isaga arbacatu aalaafin afar kun wa min alfursi nimankii ree faarisna sittatu aalaafin lix kun baa iyagana kaga dhintay wa sababu inkisaari lmuslimiina fii hadihi lwaaqica dhacdadan sababta keentay muslimiintu inay jabaan waxay ahayd mukhaalafatu abi cubaydin abu cubayd binu mascuud oo ah hoggaamiyahoodii oo khilaafo ka hor yimi ra'ya man manacuuhu raggii u diiday ee kuwi waar ka daabiriijka iyo buundada ka gudbine eh ra'yigoodii ayuu diiday ra'ya man wuxuu diiday ra'yigii yaa ra'yigii fikirkii ay soo jeediyeen man manacuuhu dadkii u diiday min alcubuuri inuu u tallaabo ilal fursi xaggaa ciidamada faris ay joogaan uma dabeetana waxaa arrintaa keenay tasarucu bacdi iljeyshi ciidamadii qaarkood oo u waxa weye dheereeyey fii qaci iljisri biriijkiiba inay gooyaan iyo buundadii darsigani waxa uu ku saabsanyahy amaba uu ka warramaya maadaama oo masar iyo dee agagaarkeediina la furtay cumar binu khadaab waxa uu muuqatay in ciraaq furashadeeda la dhammaystiro nimankaa reer farise is-abaabulayay ee duulaanka iyo dagaalka u diyaarsanna laga hortago tago taasi waxay keentay cumar inuu diyaariyo ciidan baaxaddiisu ay ballaadhan tahay oo uu hogaaminayo abuabu ubayda abu cubayd binu mascuud athaqafi waxaanuu amray inuu gaadho ciraaq isagoo ku biiraya ciidamada uu hogaaminayo almuhana binu xaaris oo ah ninkii geesiga ah ee ciraaq meelo badan oo ka mid mida furtay warkaasi waxaa helay haddaba nimankii reer furus hogaamiyahoodii ciidankooda hoggaaminayay baa wuxuu ka war helay in magaalada madiine ciidan laga soo dhaqaajiyey ciidankaasna gurmad iyo xoojinba ay u noqonayaan ciidamada uu hogaaminaya almuhana binu xaarisa ninkii markaa rustum loo odhan jiray oo ah hogaamiyihii faris ciidamadooda hogaaminayay reer faris ayaa ciidan diyaarsaday si uu uga hortago ciidamada muslimiintu ay waxa weeye leeyihiin labadii ciidan waxay isugu yimaadeen webiga furaat labadii saqar baa qoloba dhinac ka soo degtay marka waxaa u dhexeeya waa webiga halkaa markii ciidankii ay soo degeen nimankii reer furus warqad bay u soo qoreen abu cubayd binu mascuud athaqafi ay leeyihiin ma annagaa kuu soo tallowna mise adigaa noo soo tallaabi labadaa kala dooro markiiba wuxuu hi maya annagaa idiin soo tallaabayna in aada u geesiya buu ahaa oo waxay leeyihin culimmada siiradu geesinimadiisii la yaabka lahayd baa waxay keentay inaanu xataa xataa kaba fakerin maxaa ka dhalan kara haddaad tallowdaa markiiba wuxuu go-aan ku qaatay ciidanka inuu tallaabiyo rag ka mida ciidamadii iyo raggii khubarada ahaaba waxay kula taliyeen waar ka dah ciidanka ha tallaabin iyagu ha inoo soo tallaabaan ha soo gudbaan iyagu waayo marka la tallaabo duulaan baa loo ekaanaya had iyo jeerna cidda duulaanka iyo cidda difaaca ku jirta inta badan difaaca adkaada duulaankana waa laga adkaada inta badan ila waa niman cadow ah oo caana ula simaayaane waxaa dhici karta inay kamiino iyo shirqoollo u dhigaan markaa talada la soo jeediyey waxay ahayd abu cubayd loo soo jeediyey ka dah ciidanka wuxu uhi maya isagu wuxuu islaa ma uu ka fekerayo hadalladiisa ka mid ahay wuxuu ihi ma waxa weeye dee geerida ma inaga jeceli inagaa ka jecelba inagu muslimiin baynay shuhadaynu noqonaynaa ciidankii markaa waa tallaabiyey mar alla markii ciidankii ay tallaabeen baa waxay ugu tegeen webiga qarkiisa ciidan aanay filanayn boqol kun oo fardoolay ah konton kun oo afantari ah iyo ciidamo aada u fara badan oo maroodiyaal wata fardihii waa la ysla dhaafayba ciidan maroodi ku dagaalamaya markii markaa ciidamadii ay gudbeen muslimiintu baaxaddoodu ma badna aad ba u yaray marka loo eego qoladan kale ayaa waxa weeye dagaalkii uu bilaabmay waxaa haddaba ay dhaafiba waayeen oo nimankana ay ka dhigteen ciidamada hordhaca ah ciidamadii maroodiga saarnaa ile maroodiga waran yar iyo waxaan waxba yeli maayaan iyo leebaad ku dhufatay iyo waxaan waxba kaga qaadi maysa abu cubayda ciidankiisa wuxuu amar ku siiyey ciidamada maroodiyada saaran waxaad samaysaa intaa u dhowaataan dabeetana xarkahan ku xidhanee dee waxa weeye ku xidhan waxa weeye maroodiga ee dee kooraha waxaanay ku saaran yihiin ee lagu raray ugu xidhan ka gooye si ay uga soo daataan kuwan saaran deetana dhulka ay noogu yimaadaan inu u laydno weliba wuxuu idhi anaa idiin bilaabaya igaga dayda idinku wuxuu dadkii weydiiyey maroodigu halka uu ugu jilicaysan yahy waa halka marka wax lagaga dhufto markaba uu dhimanayo waxaa lagu uhi waa gacanka gacankiisan dheer kaasuu halkaa ka weerar marka markiiba dee illa waa maroodiyo qof bani aadame isuma dhigmaane eh. maroodigii baa markiiba ka xoog bato ku tunto ku joogjoogsaday ilaa naftu ay ka baxday ciidankii kalena dee yaa ku dhacay ooba la arkay isagii sida loo galay taasi waxay keentay markaa in ciidankii muslimiinta lagu xoogbato marka horeba tira ahaana waa laga badnaa waxay is yaahdeen dib u noqda ila hogaamiyahoodiina waa taasoo waa la dileeyey dib u noqoshada lafteedii baa qolo uun muslimiintii ka midii khalad sameeyey bariijkii laga noqon lahaa ee macmalka ahaa ee marka horeba gacanku samayska ahaa bay gooyeenba iyagoo isle raggu ragga ha iska dhiciyaan iyaanay baxsan tii marka maxay keentay in dee waxa weeye ciidamadii muslimiintu ay galaan maxay laba meel dhexaad yacna webigii baa ka xigoo ma gudbi karaan dhinacanna ciidan maroodigiisii iyo baaxadiisii baa wataa haysta waxaa ciidamadii muslimiintu u qaybsameen qaar webigii ku daato oo ku dhinta iyo qaar kuwani ay gacantooda ku laayaan tiro gaadhaysa afar kun oo qof baa halkaa ku dhintay oo ciidamada muslimiinta ka mid ah. qolada kale laftooda khasaare yari muu gaadhay aba ka khasaaro badnaayeen laakiin way ka tiro badnaayeen dee oo iyagana lix kun baa ka dhintay taasi marka waxay keentay in ciidankii muslimiintu culays badani halkaa uu ka soo gaadho iyo dhibaato badani ay ka soo gaadho marka labada laba arrimood baana keenay arrintaasi kow abu cubayd binu mascuud athaqafi hogaamiyihii ciidamada muslimiinta oo taladii qaadan waayey sababta labaadna waxay ahayd haddii taa hore khaldantay oo markii la jabay dee albaabkii iyo meeshii laga soo galay beriijkii uu sidiisii iska ahaan lahaaye khaladka labaad dhacay wuxuu noqday beriijkii in la gooyey oo rag uun muslimiintii ka mid a islaahdeen raggu ragga ha iska celiyaan beriijkiiba ay waxa wey dhulka dhigaan taasina dhibaato labaad bay noqotay oo keentay in culayska intaa le uu soo gaadho laakiin sidaynu darsiga dambe ku arki doonno iyo waaqicada waqcada labaad aljisru thaniya waqcat aljisri thaniya sidaynu ku arki doono markii dambe muslimiintu way ka adkaadeenoo hogaamiye labaad bay samaysteen oo xeelo dagaal iyo wixii xogay u hayey iyo khibraddii u hayey isticmaalay kadibna beriijkii intii iyaga lagu sameeyey muslimiinta in la buu nimankii ku sameeyey isaguna saynu arki doona insha allahu tacaala jahaza cumaru cumar bnu khaaab baa waxa uu diyaariyey jeyshan ciidan taxta qiyaadati abi cubayd ibni mascuud athaqafi ciidankaasoo uu hogaaminaya abu ubayd bnu mascuud athaqafi wa amarahu waxaanuu ku amray bilmasiiri ciidankaa inuu u dhaqaajiyo ila alciraaqi xaggaa iyo ciraaq limusaacadati almuhana binu xaaria si uu u taageero oo u xoojiyo almuhanna binu xaarisa oo loogu yeeri jiray asad alciraaq yani sida uu u marka la eego fii itmaami fatxi alciraaq si uu u furto ama loo dhammaystiro furashadii ciraaq walamaa balaga rustuma ninkii rustum loo odhan jiray markii uu gaadhay warkaasi waa qaa'idu lfursi waa ninkii hogaaminayay ciidamadii reer farrise markii uu gaadhay masiiruhu ciidanka madiine ka soo dhaqaaqay jahaza isna wuxuu diyaariyey jeyshan ciidan liqitaalihi si uu uga hortago oo uula dagaalamo ciidankaa soo socda fataqaabala aljayshaani labadii ciidan baa kulmay ama iskaga hor iska hor yimi yafsilu baynahumaa iyadoo waxaa u dhexeeye kala teedayaa uu yahay nahrulfuraat webigii furaat fa aslaxa dabeeta wuxuu hagaajiyey abu cubaydin abu cubayd bnu mascuud waa hogaamiyihii ciidanka muslimiintae jisran buundo kaana liahli lxiira nimankii ree xiira ama magaalada xiira laydhaha dadkii deganaa biriij ay lahaayeen buu hagaajiyey oo yacburuuna calayhi ay ka gudbi jireen ama ka tallaabi jireen webigay ka tallaabi jireen wakhtaara waxaanu doortay abuu cubayd alcubuura calayhi in biriijka iyo buundadaa uu hagaajiyey laga gudbo oo loo gudbo ilalfursi dhinaca ciidanka reer faris ay joogaan fanahaahu nahaahu arrintaa waxaa u diiday bacdulmuslimiina muslimiinta ciidamadii qaarkood baa taladaasi ka hor yimi oo yidhi ka daa falam yaqbal muu aqbalin oo taladoodii muu qaadan wa cabara bijeyshihi ciidankiisii buu kala tallaabay buundadii uu sameeyey fashtada alqitaalu dagaalkii baa markaa xoogaystay wa qutila waa la dilay abuu cubayd bni mascuudin waa hogaamiyihii ciidankee wanhazama almuslimuuna muslimiintiina waa jabeen wa asraca bacduhum ciidamadii muslimiinta qaarkood baa waxay u dheereeyeen ilaa qaطci اljisri beriijkii yaraa laga gudbayay inay gooyaan wasaaxa fi lmuslimiina muslimiintiiba waxa weeye ka dhex qaydiyey qaa'ilan isagoo leh ucburuu aljisra ka gudba waxa weeye beriijka macnaha abuu cubayd markii uu dhaawaca ahaa ayuu sii qaylinay isagoo le beriijka ka tallaaba beriijkiina waaba go'an yahayo dee waa la gooyey walaa tufariquu anfusakum nafihiinana hwaxa weye reebina oo macnaha ha tegina weeye wa baqiya taasuu ku baaqi ahau qaylinayay xataa cabaruu ilaa ay gudbeen wa qutila min almuslimiina muslimiinta waxaa lagaga dilay fii haadihi alwaaqicati dhacdadan iyadaa arbacatu aalaafin afar kun baa ka shahiiday wa min alfursi nimankii reer faarisna sittatu aalaafin lix kun baa iyagana dagaalkaa kaga dhimatay wa sababu inkisaari lmuslimiina sababta keentay muslimiintu inay ku jabaan fii haadihi alwaaqicati dhacdadan waxa weeye mukhaalafatu abi cubaydin khilaafidda abuu cubayd uu khilaafay ra'ya man manacuuhu dadkii u diiday min alcubuuri inuu u tallaabo ila alfursi xagga ciidanka reer faris ay joogaan raggii ku yidhi waar ka daa taladoodii buu qaadan waayey uma waxaa kaloo intaa keenay ama sababay jabka isaga ah tasarucu bacdiljeyshi ciidamadii muslimiinta qaarkood oo u dheereeyey fii qaطci ljisri yacnii ku degdegay inay gooyaanba buundada iyo biriijka as'ila maadaa facala cumaru cumar muxuu sameeyey litatimati fatxi alciraaq si ciraaq furashadeeda loo dhammaystiro maada facala rustumu ninkii rustum loo odhan jiray muxuu sameeyey waa hogaamiyihii reer faris ciidankooda wataye cindamaa balagahu dalika markii warkaasi uu soo gaadhay udkur waxaad sheegtaa khulaasatan khulaaso iyo hadal war kooban ka sheeg iyo jawaab kooban can waqcati aljisri aluulaa waqcadii la magac baxday waqcatu aljisri aluulaa wabayin waxaanad caddaysaa asbaaba inkisaari lmuslimiina sababta keentay muslimiintu inay ku jabaan fii hadihi alwaqca dagaalkaa iyo dhacdada isaga ah wallahu aclam wbillahi towfiiq wsala allahuma wslama wbaarak cala nabiyina muxamadi wcala aalihi wasaxbihi wslama